ana ilaa cala aalimiina ama bacd waa maqlayseen walaalahay sidii ay yani hadalkayga ay u bushigelinayeen kitaabka sida wax ugu yaaliin ayaan ugu sheegay luqada soomaaliga iyo luqada carabigu waa isdabiqayaan taas dhibaato male cajaladihii baa inoo duuban waxaan aada ilaahay ugu mahadinayaa in ilaahay idinkoofayow aada cajaladaha dib ugu noqotaan oo waxyaalaha dadkan ay akrinayaan eh, ay siyaasadda ay dhisayaan iyo wixii aan anigu ku hadlay inaad kala fahmi doontaan waa haddii xagga cajaladaha la yidhaaho eh, waxaa jira masalada la yidhaaho alambiyaau yaxtaajuuna litambiihi calaa fadli laa ilaaha ila allahu masaladan waxaa maxamed cabdiwahaab uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam saddex iyo tobankii sano oo uu madiina joog maka joogay maka tawxiidka ma uusan aqoon buu yidhi laakiin wuxuu yidhi tawxiidka carabka ayuu ka oran karay yacni wuxuu awood u lahaa sidii qofka bawsiga ah uu afka wax uga yidhaaho ayuu tawxiidka ka dhihi karay afka laakiin ma uusan laabtiisa uma dhaadhicin ilaa bacda alhijra xaysu anzala allah mar alla soo dejiyey faclam annahu laa ilaaha ila allah marka hadda kaas iyo waxaa isku xiran baabka labaad oo fatxulmajiidka ah oo odhanaya alambiyaau yaxtaajuuna litanbiih calaa fadli laa ilaaha ila allah marka labadii baan rabaa inaan hadda isugu keen xiro insha allahu tacaala boqol lixdan iyo labo waa shaksiya anaa dheerasa adinka dadka iga daayo Eh, wuxuu yidhi moxamed bin cabdilwahaab bismi illaahi araxmaan iraxiim waa safaxada boqol lixdan iyo labo min moxamed bin cabdilwahaab ilaa sinyaam bin sacuud salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wabacdu hadda waxaan samaynayaa ma kala goynayo siday u leeyihin waxbuu kala gogoynayey waxba kala goynma macnaha hadalka siduu yahay baan idinku akriyayaa insha allahu tacaala ya maya yani waxaan kala gooya ma jiraan sa'altum can macnaa qowlihi tacaala linabiyi sala allahu calayhi wasalam faaclam annahu laa ilaaha ila allah wuxuu leeyahy moxamed bin cabdiwaab waxay weydiiseen macnaha ku jira qowluhu tacaala ilaahay uu u yidhi linabiyihi nabigiisa sala allahu calayhi wasalam uu u yidhi faaclam annahu laa ilaaha ila allah wa kownaha ay tahay nasalat bacda alhijra taasna ay tahay inay soo degatay bacda alhijra marka halkaa ayuu ka bayaaniyey wuxuu yidhi fa misdaaqu kalaami lakum taas waxay rumaynaysaa hadalkan idin dhihi jiray miraaran cadiidatan marar badan ana alfahma aladii yaqacu fi lqalbi fahmada u dhaadhacda laabta kayru inay ka duwan tahay fahmi lisaan carabka fahamkiisa inay ka qayb tahay marka halkaa wuxuu caddeeyey maadaama uu nebiga ka hadlaayey sala allahu calayhi wasalam iyo towxiidka lagu soo dejiyey bacda alhijra wuxuu caddeeyey in labadaa qayb oo u kala saaray fahmiga uu ku kala qaybiyo bacda alhijra iyo qabla alhijra markaa qayb wuxuu u siiyey saddex iyo tobankii sano oo nebigu uu maka joogay qayb wuxuu u siiyey fahmulisaan qaybna wuxuu u siiyey fahmulqalbi inay tahay bacda alhijra marka horta hore mas'alada la yidhaaho kownulambiyaai yaxtaajuuna litanbiih calaa fadli laa ilaaha ila allahu mas'aladan ayay ku saabsan tahay isla qoraalkan ayaa caddaynaya wadalika ana hadihi اlmasأlaة min akari ma yakunu tikraara calaykum wahiy alatii bawiba laha albaabu hani fi kitaabi tawxiid mas'aladan waa waxa idinku soo noqnoqod badan buu yidhi waana mas'alada loo baabeeyey baabka labaad oo fii kitaabi tawxiid baabka labaadna waxaa fadlu tawxiidi wamaa yukafiru min adunuub baliya fatxulmajiidka kama warqabaan walaalahay laakiin anigu waxaan ku jiraa dadkii ku tacliimay oo secondariga kaga qalin jabiyey fatxulmajiidka aan kaga qalin iyo iyo waxaan kaga qalin alcaqiidat alwaasitiya libnu taymiya alxaraani waxaana ictiqaadsanahay ilaahay hortiisa oo wejiga ilaahay anoo yani aaminsan waxaan ictiqaadsanahay kutubtaa inay dalaal iyo baadi yihiin oo oo ay baadi noqonayaan wixii raacana inay ku daba saasaan aaminsanahay marka intaa walaalahay waa u faa'iideynaya alxamdu lilahi aladii najaanii waanqadanii min firaqi dalaal kullihaa ilaaha iiga fakiyey firqooyinka baadida anigoo hadda haysta firqata alashcariya wa ariiqa alqaadiriya wa ahlu sunna waljamaaca allahuma salli calaa sayidina muxamed wa aalihi wasaxbi wasalam marka intaasaan u sheegaya marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaas waa intaas walaalayaal waxa weeye marka fiqiga aan leeyahay islaamka ayaa waxaa lagu sheegay shirki aan leeyahay nacam bilaahi waa lagu sheegay wuxuu yidhi wahaadaa huwa aladii samaahu allahu shirkan waqad fasara rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu ku fasiray buu yidhi sala allahu calayhi wasalama wala'immatu iyo imaamada min bacdihi oo isaga ka dambeeyey waxay ku fasireen buu yidhi bihaada aladii midka kan oo tusamuunahu aada idinku ku magacaabaysaan alfiqha fiqiga aada ku magacaabaysaan huwa isagaana wuxuu yahay aladii samaahu llahu shirkan kan ilaahay shirkiga ku magacaabayna waa kan idinka fiqiga aada ku magacaabaysaan walaalayaal waxaa weeye fiqiga haddii saas loo afqaado fiqiga ayaa hadalku u dhacaya waxa weeye masalada taxliilka iyo taxriimka oo wax ilaahay uu xalaaleeyey la xarimo ama wax ilaahay xaaraameeyey la xalaaleeyo sideeday kufri u tahay laakiin fiqiga ma aha magacaas ma qaadanayo waxa fiqiga loogu yeeray haddii leya fiqi buu noqonaya marka haddii oo qof uu taxliil iyo taxriim ku haysto hadduu toos u beegsado annagu ma odhanayno markaa fiqiga ayuu ku sheegay shirki ma dhahayno ilaa qofbu wuxuu ku haystaa inuu xalilay iyo inuu xarimay saasaa laga rabay hadda fiqigaa lagaga hadlaayay saddexda masalo mas'alada kale qabriga nabi ciise qabriga nebi ciise walaalayaal si qalliban oo aan macquul ahayn ayaa walaalahaya ay damceen inay u sharxaan iyagoo kitaabka u diidaya in qabriga nebi ciise ku qoran yahay waxay yidhaaheen gaalada kiristaankaasi ay rumaysan tahay weyay yidhah gaal kiristaana ma kitaabkaana ah mise waxa ah kitaabka ibnu qayim aljawsiya oo liiqaasat lahfan min masaajid shaytaan ma kitaabkaasaa ah, muxuu ahaa kiristaan caqiidadiis iyo kitaabkiis ah kitaabkan wuxuu leeyahay wa minhaa waxaa ka mid ah mafaasida qubuurta ka jirta iidaau asxaabiha waxaa la dhibayaa dadka duugan buu leeyahay waxaana lagu dhibayaa bimaa yafcaluhu lmushrikuun waxay mushrikiintu ku samaynayaan biqubuurihim qabriyadooda lagu dhibayaa buu yidhi fainahum yudiihim waxaa dhibaya dadka muslimiinta ah mu'miniinta ah, ama ambiyada iyo rususha ah yudiihim waxaa dhibaya maa yufcalu biqubuurihim waxa lagu samaynaya qubuurtoodaa dhibaysa wey wayakrahuuna waxay nacayaan gaayat alkaraahiyati intii wax la naco inta ugu adag bay nacayaan wey marka wuxuu yidhi kamaa sida ana almasiixa nebi ciise calayhi salaam yakrahu uu u nacayo kale ayay kuwaanina u nacayaan qubuurtooda waxa lagu samaynayo kamaa ana almasiixa calayhi salaam sida nebi ciise nabadgelya korkiisa ahaatee yakrahu uu u nacayo maa yafcaluhu waxay ku samaynayaan annasaara dadka kristanka ay ku samaynayaan cinda qabriga qabrigiisa agtiisa war ma kiristaan baa halkan laga hadlahayaa ma ibnuqayim kitaabkiisa iqaasatulahfaan baa kiristaan ah ma ibnuqayim baa kiristaan ahaad ula jeedaan oo isagaa odhanaya hadalladan oo oo qabriga ciise uu sheegayo isagaaba kiristaana miyaa ka wadaan warma fatxulmajiid oo cabdiraxmaan bin xasan aale sheekh uu leeyahay yaad maantao dhan noogu celcelinaysa maxamed cabdiwahaab kitaab tawxiid buu leey waxaas waxaa la yidhaha warwareegashaa la yidhaah warwareegashana idinka saari mayso kitaabka way isla naqaanaa gacantaana ku wada haynaa hadda wixii ka dambeeyana muxaadaraad baa lagu bixinayaa tacliimiya ah ayaa magaalada lagaga bixinayaa waa naskuna sidiisu ugu yaalla ilaahay wuxuu noogu kalifay inaanu kitaabkan waxa ku qoran aan ka been sheegno maxaa nagu qaadaya wax oo anaga nagaga jirta kitaabkan ma jiro maxamed cabdiwahaabna waxa oo xarase iyo nacayba oo gooniyo aan u qabno ma jiro haddaan dhibsanno waxaan dhibsanaynaa inta uu ku gafay meesha uu leeyahay aniga ashahaado ma aqoon si xun baa loo loo tarjumay wuxuu yidhi aniga ashahaado ma aqoon diin islaan ma aqoon waxaa ka horreysay inuu yidhi dalabtulcilmi cilmi baan dalbay wactiqadda waxay u qaateen man carafanii ana lii macrifa waxay u qaateen dadkii yiqiin inaan macrifo diineed yeeshay iyo iimaan iyo islaamnimo wa ana aniguna daalika alwaqti markaa iyadaa laa acrifu ma garanayo macnaa laa ilaaha ila allahu walaa acrifu mana garanayo macnaa diin lislaam wakadalika waxaa saasoo kale ah mashaayikhii maa minhum rajulun carafa macnaa laa ilaaha ila allah ow carafa ama ah gartay diin alislaam qof diin islaam gartay ama macnaa laa ilaha ila allahu gartay muslimiintii culummadayda kuma jirin marka wuxuu yidhi oo carafa diin alislaam gartay qabla hada alkhayr aladii mana allahu bihi khayrkan ilaahay igu manaystay baa yidhi markaasuu wuxuu yidhi khayrkan oo shiikhu nagu manaystay ayuu yidhi buu yidhi cajaladiina wixii waa ku duuban yihiin qabla hada alkhayr khayrkan ka hor aladii mana allahu bihi faman zacama qofkii hadda sheegta min culamaai alcaarid culummada reer riyaad annahu carafa inuu gartay macnaa laa ilaaha ila allahu aw carafa ama uu gartay diin alislaam aw zacama ama ka sheega can mashaayikhi sheikhiyadiisa ana axadan carafa dalik qabla hada alwaqti waqtigaygan ka hor ana axadan qof carafa inuu gartay daalika faqad kadaba waftara walabasa cala annaasi wamadaxa nafsahu bima laysa fiih walaalayaal codkaygii horoo duubnaa iyo midkan kan dambe ayaaba ay geli kara kii horena saasuu bayaan ahaa marka walaysa yaquumu fi ladhaani shay-un walaysa yasixu fi ladhaani shay-un ida xtaaja nahaaru ilaa daliilin wax maskaxda ku degi karaa ma jiraan maalin cad oo duhur joogta haddii la yidhaaho inay maalin tahay maxaa u daliila haddii la yidhaaho wax maskaxda ku degayaa ma jiro bilaa muwaarabatin iyadoo aan laga warwareegin oo aan ma arkaysaa kitaabka waxa ku yaalla la diidin waxaan codsanaynaa baatilkan waaweyn oo nebigu ashaadada ma aqoon ay ka mid tahay oo culummadii islaamku tawxiidka ma ayan garanayn ay ka mid taho aniga shiikhiyadaydii ahaa oo muslimiinta waktigayga ka hor waxa shahaado yaqaana ma jirin ay ka mid tahay oo aan halkaa idhi anigu waxaa ka soo gelaya rasuulka iyo asxaabtiisa wax ka reebaya male aan anigu halkaa ka idhi xaq baan u leeyahay qabla hadal wakti hadduu isagu yidhaaho waxaa shahaado fahmay waktigaygaan ka hor ma jiraan hadduu yidhaaho xaq baan u leeyahay nebigii kama baxsana iyo eh, asxaabtiisii inaan idhaha xaq baan u leeyahay sababtu waxa weeye waktigiisa ka horba inaa shahaado la aqoon ayaa maxamed axmed cabdiwahaab uu isku qariray oo isku cadday marka waxa weeye kutubtan hamoodina in maaragtay cid ay cid qoorta uga xihan tahay kutubtan meel la arkaanu ka sheegi jirna waana sheegaynaa laakiin wixii walaalnimo ah waxaa nagu kordhin kartaan wixii qaldan oo annaga aan ku qaldanno aada ogtihiin in aad muxuu ahna tirahaan war saas kitaabada ha u dacweynina halkaasaa ka qaldan waana idinka yeelaynaa laakiin waa wixii qalad ah oo aan ku gardaroonayno qof aan ku xadgudbayno idinkaana qaban karo waayo dad walaalaan laakiin waxaad ogaataan waxaan ku darsanayaa wax yar hadday ii suurowdo shiikha cirada weyn sheekh caamir walaalkayo wuxuu noo akriyey qasiido maxamed cabdiwahaab lagu ammaan ma waan soo wada raalli ahow adeer raalli ahow inaan kuu gafa ma rabo inaan kuu gafa ma rabo marka waxaa weeye qasiidadaas uu noo akhriyey maxamed cabdiwahaab amiiru sancaani baa ku ammaanay ashawkani ma aha waxa weeye amiiru sancaani moxamed alamiir asancaani alkaxlaani ayaa ku ammaanay waana muxuu ahaa imaamku shiico weeye sancaani shiico weeye caqiidadiisa wakadalika shawkani shawkani shiica weeye zaydiyaa labaduba shiica zaydiyaa wey way isku fiican yihiin labada shiikh iyaguna wahaabiyaday la wadwadaan raalliga ahaada xumaaniga ma aha waxa weeye macnaha midda kale sancaani waa ka noqday gabayadii uu maxamed cabdiwahaab u tiriyey oo uu ku ammaanay waa ka noqday wuxuu yidhi awal salaamun calaa najdin waman kaana fii najdin taa ayuu qasiidadaas markii hore ku ammaanay markii dambena waa kala noqday oo wuxuu yidhi shiikha warar xunxun oo uu ku dhaqmo oo aanan ka warqabin baa iga soo gaaraydiisa marka tii uu kaga noqdayna waa idiin haynaa waxaan jecelnahay marka tuu ku ammaanay markaad sheegaysaan inaad ku darsataan midii uu haddana ku duray oo uu yidhi maxamed cabdiwahaab muslimkii buu na ka dhigay oo xumaan buu keenay meeshuu ku yidhina waa idiin annagaad naga taqaanin walaalayaalow ku dara oo si tolnimo ah ugu dara iyo muslimnimo midda kale waxa weeye culamo allahi geelu laba jir waa soo wada maray horaa waxaa noogu mahmahay walaalkii eh, sheekh maxamed cusmaan eh, miya sheekh maxamed eh, sheekh maxamed cumar yaa noogu mahmahay geeluu laba jir soo wada mar walaal wahaabiyo waa soo marnay wacindanaa kutubahaa baan haynaa wa taqaariiruhaa waa ma arkaysa maraajicuhaa wa usuulahaa baan haynaa masalada yar oo aan jeclahay inaan ku dambaysiiyo kitaabka raxiiqulmakhtuum la yidhaaho wuxuu yidhi walaalkeenna ee umal kitaabka ugu fiican weeye siiro la sheego kitaabkaa waxaa ku jira qaladaad faaxishaa ah oo foolxun oo qaarkood laga yaabo inay kufri keenaan iyo dalaal waxaa ka mid a ah kitaabku sabtulmaraajic markuu gadaal ka dhiganayo wuxuu ku qoray sifru takwiin wa saxiifatu xabquuq baybalka ayuu ku qoray oo wuxuu yidhi maraajic buu yeeya allahu subxaana watacaala xagga geed shan iyo toban mir hadhow hadday ogol yihiin annagu waxba kama qabno markay dhammaadaan shan iyo tobanka mirir eh, oy wadaadaha eh, meesha maxamed iyo eh, shaqomol iyo shan iyo tobanka mir markay dhammaadaan waqti waxaa waxaa waxaa ku xigtaa su-aalihii afar su-aal afar masaa'il markaa sii diyaarsada labada qolo min afar iyo afar ma hadda waa su-aal un baa loo tartiibiyey markii hore loo heshiye wax kale ah hadda ma fureyna inaan inaan wax ka bedelno marka su-aalin weeyaan marka su-aalo afar eh iyo su-aalo afar sii diyaariyaha hadda markuu dhameeyo sheekh waa isweydiinaysaan waa waa nafs almawduuc waa mawduuc ma qowl ma qowl sheekhukum weeyaan afar su-aal iyo afar su-aal ay bas waqtigii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال شيخ wuxuu yidhi haddaan markii hore gogoynahayay hadalka haddaan dhammaystirayaa buu horta wuxuu ictiraastay inuu hadalka gogoynahayey markii dambuuse ka sii darnaa gogoynta maxaa yeelay carabi inuu noo akhriyaan rabnay af soomaali buu ku bilaabay waxaan rabaa walaalayaal ilaahay baan idinku dhaariye kelmaduu akhriyey shiikhu iyo wuxuu ka fahmay inaan idiin sheegaan doonaya sheekhu wuxuu yidhi maxamed cabdiwahaab wuxuu yidhi ana rasuula allahi yacrifu tawxiid alfatra almakiya saasuu yidhi fatradii makiga ahaa wuxuu yidhi buu yii rasuulku tawxiid ma aqoon saddex iyo tobankii sanounba ka joogay wixii uu akhriyey oo ah aayaddu madiinay ku soo degtay faclam annahu laa ilaaha ila allah iyo hadalku akhriyey wax tusinahaya kelmaddaas iyo wax u dhow iyo wax macnaha keeni kara walaalayaal midna midna ma keeni waxa qofku yani fahamka khaldanna runtii dhibaatadiisuu leeyahy wuxuu yidhi kownuhaa nazalat bacda alhijra waxay ku tusinaysaa buu yidhi muxuu ahaa fahm alqalbi fahmu lqalbi iyo fahm lisaan waxaa laga hadlahayo shayga marka laga hadlayo waxaa la doonayaa in waxa dalaalada luqadu qaadan karto iyo shareecada duub yani fahamkeeda in lagu fasiro laakiin qofku wuxuu jecel yahay hadduu wax u fasirto dhibaato weyn wey isla xaqiiqada ah waana sida hadda taagan wey wuxuu yidhi sheekhu ashcari baan ahay qaadiri baan ahay ahlu sunnana ismaga saddexdaas ma qaadan karaan labada hore weeye labada horuu sheegtay wuxuu yidhi ashcari baan ahay firqa baalla wey muslimiinta ka mid yihiin laakiin firqa dhunsan wey qaadiri baan ahay shalay baan ka hadlo caqaa'idooda iyo bayaankooda shalaan idiin caddeey waxaan aan dhab ahayn ahlu sunnaan ahay isma qabsan karaan maxaa yeelay qofka ahlu sunnaha ah macnaheed ahlu sunna waljamaaca maalintan hore idiin fasiray yatabicuuna wayaahuduuna sunata rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam wayajtamicuuna calaa hadihi sunna wixii khilaafana way tuurayaan kitaabkan waa akrin doonaa buu yidhi oo adigu wuxuu wax ka akhrista shiikuba hela ha akriyo mas'alada ah waxaa iiga soo baxday walaalahay masale takfiir oo khatara walaalahay waxaa iiga soo baxday culimmada islaamka inay gaalaysiinayaan laakiin ay ka baqayaan oo carabka ka warwareegayaan hadduu muslim sheekh cabdullahi wuxuu yihi hadduu muslim hadduu muslimkaba yahay buu yidhi sheekh cabdiwahaab horta dadka muslimka in la gaalaysiiyo masale khatara wey waana masale halkan ka soo baxday maanta masalada takfiirka la yidhaahdo waan la dirirnay soomaaliyaan kula dirirnay kenyaan kula dirirnay waana la diriraynaa qofka muslimka ah waxaa lagu gaalaysiin karaa shay cad culamada islaamkana lama gaalaysiin karo luxuumtooduna waa sumaysan tahay qofka cunana waxaa weye sheekh cabdilqaadir aljiili shale markaan ka hadlayay o aljiilaani waxaana idiin soo naqliyay waxay culimmadu ka yidhaahdeen aana ka rumaysanahay nin saalixa taqi ah wanaagsan inuu yahay waxaana la rabaa hadda kitaabkan sheikhu uu haysto sida xaqiiqada waxaan jeclaan lahay inuu noo keeno kutub kutubtii sheekha nagula doodo laakiin kitaab nin cadowgiisa a qoray ama nin nincaayiyo uu qoray laguma radin karo qofna kutubta calawi saqaaf looma qaban karo sheekh cabdiwahaab <clears throat> mas'alada ah ambiyadu waxay u baahan yihiin in lagu baraarujiyo fadli laa ilaaha ila allah xadiidkan oo uu keenay shiikhu oo xadiidkii muuse weeye oo macnihiisu ahaa ilaahay uu leeyahay caza wajalla muusow haddii toddobada cir iyo caamirkooda oo wacaamirahunna low ana samaawaat asab wacaamirahunna iyo walaradiina sab la kafad la saaro kelimada laa ilaaha ila allahna kafad la saaro kelmada laa ilaaha ila allah baa rajaxmi lahayd xadiidkaasu ku keenay wa fiihi masaa'il buu yidhi sheekhu mas'alada sideedaad ayuu wuxuu yidhi waxaa laga fahmayaa xadiidka ah in ambiyadu ay u baahan yihiin in lagu baraarujiyo fadli laa ilaaha illa allah walaalayaal ambiyadu yaa baraarujin jiray soo ilahay ma baraarujin jirin ilaahay xaq buu u leeyahay makhluuqaadkiisa inuu baraarujiyo intaasoo goor baa nabi maxamed la baraarujinaya fi lqur'aani alkariim ma arkaysaa nebiga ma arkaysaa faclam annahu laa ilaaha illa allah marka la leeyahay waxaa weeye qul rabbi zidnii cilman walowlaa an sabatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaanu ambiyada ilaahay inuu baraarujiyo ambiyadiisa nebi maxamed cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma soo canaananmayo ilaahay caza wajal waxaa weeye asagoo macsuum ah nebigu masaa'isha diiniga ah masaa'isha dunyawiga ah nebigu hadduu wax khalada ka sheego mas'ala dunyawi ah qiimo ma leh sababto ah maalan markuu madiine yimid nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay samayn jireen tacbiir waxay isku tallaali jireen geedaha timirta markaasuu yidhi ha samaynina xadiisku muslim buu ku jiraa joojiyuu yidhi markaasay timirta u dhali weydi nabigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam muxuu ku yidhi xadiiskii muslim ku jiray antum aclamu bishu'uuni dunyaakum minii buu yidhi adduun idinkaa iga badiya buu yidhi laakiin waxaan idinka badiyaa buu yidhi diin maxaa yeelay waxaysi waa waxyi in huwa ilaa waxyun yuuxa diin anaa iga qaadanaysaan buu yidhi haddii khalad uu jiro cabasa watawalla looma qiri jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam masaladan marka ay khaladka u fahmeen sheekh cabdikariin iyo walaalahay oy leeyihiin maxamed cabdiwahaab baa yidhi oo ambiyada ilaahay khalqigiisa inuu baraarujiyo ambiye ahaadeen inuu baraarujiye xaq buu u leeyahay mas'alo saabita ah weeye qur-aankayna ku suganta ayagu waxay u fahmeen in khalqigu baraarujinayaan ambiyada mana aha saas yacni khalqigu ambiyada ma baraarujin karaan ma garanaysaa waxaa dhici karta nebiga calayhi salaatu wasalaam masalo uu ku sahwiyey sida ninkii gacma dheere masalaadii baa la qaybiyey buu yidhi dulyadayn mise waa sahwaysa waxaa dhici karta inuu xadiid ka wariyo riwaayat eh, eh, eh, lmafduuli can alfaadil tamiim ibni owsin idaari yuu nebigu xadiid ka wariyey xadiidkii daabada marka waxaa weeye annagu waxaan ku soo celinayaa masaa-isha aan isku hayno asalka ah oo walaalahaya aan doonayno ilaahayna la hortegayno ina naga ahayn xumayn iyo qof caayid iyo wax kale midna maaha waxa weeye war waxaan wadadaan ariiqa ashcariya ariiqa munxarifa wey ka soo noqda walaalahayaan leena xayaatlculumkii waa abdow abdow bismi illaahi waraxmaani wabiraxiimi daa'im ixsaani wixii aana loo akrin jiray oo sifaatkii ilaahay la qaybinayay intaa usug intaa ka go intaa kadiid wixii naftiisa uu usuga u suga naftiisa ilaahay maalan bal yadaahu mabsuutataani sooma dhihin ilaahay lahu yadun gacanteennoo kale ma aha ilaahay waxbuu arkaa isheenna daaf kale ma ahan shiikhaan ku wareejinaya walaalayaal suga wixii ilahay naftiisa u sugay caqiidada iyo tawxiidka qaata culummadu waxay ku khaldameen ka tago oo oh, idinkoon caayin oon ceebeen ilaahay u noqda caza wajal haadihi caqiidatuna fadal sheekh bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeye horta sheekhu wuxuu yidhi nebigu tawxiidka ma aqoonin e, dadka islaamka soo galay baan odhan karin iska wadhaaf sheekh maxamed ibn islaam maxamed bin cabdilwahaab oo tawxiidka lagula dagaalamay iska sheekh hadalladiisiibaa waxaa ka mid ah waa ka hadalkiisa dhegeysta nebiga wuxuu ka leeyahay salawatu rabbi waslamu calayh walamaa araada allahu subxaanahu idhaara tawxiidihi wa ikmaala diinihi wa an takuuna kalimatu hiya alculyaa wa kalimatu aladiina kafaruu hiya asuflaa bacaa muxammadan khaatama annabiyiin wa xabiiba rabbi alcaalamiin wamaa zaala fii kulli jiilin mashhuura waa nebigi wa fii towraati muusa wainjiili ciisa madkuura ilaa an ukhrija tilka duratu bayna bani kinaanata wa bani zuhrata faarsalahu calaa xiini fatrati min alrusul wahadaahu ilaa aqwami subul fakana lahu min alaayaati daallati calaa nubuwatihi qabla mabcatihi maa yacjizu canhu ahlu casrihi haadihi caqiidatu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab fi nebi sal alay waslam macnaheedu waxa weeye yani markuu ilaahay towxiidka inuu muujiyo damcay iyo dhammaystirkiisa kelimadiisuna ay kor noqoto kelimada gaaladuna ay hoos marto ayuu maxamed soo saaray nebiyada ugu dambeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh allaha rabbigana kii uu jeclaa ahaa kama uu zuulin inuu jiilba jiilka ka dambeeyo ay yaqaanaan nebi maxamed towreeddii muusuu ku yaallay injiilu muusaa buu ku magacownaayo oo lagu yaqaanay ilaa uu ilaahay adduunka u soo saaro aayaad aan cidin iyo mucjizooyin ninna uuna sheegi karinna wuu lahaa nebigu sal ly wasalam فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فمن دونه تحت لوائه وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء انت شفعته سيدها مقام كان محمود كان استقع اسكاله آدم إيه انت أطلينا علن كان نبي هوس شوغان يا هذا الكاسكاله شيخ محمد بن عبد الوهاب اسكاله صاصي معنا وحكيري مجموع مؤلفات الشيخ بكيري yani mujaladka koobaad safxada boqol iyo sagaashan sheekh maxamed cabdiwahaab marka yani ha injiilu ciisa iyo tawreetu muusa baa labadaba lagu sheegay macnaha waa qadha macnaa waxa wey lisaan ayib meel kale wuxuu ku yidhi aqrabu alkhalaa'iqi mansilatan ila allahi tabaaraka wa ilaahay ninka mansilo ahaan ugu dhow khalaa'iqda waa nebi maxamed meel kale wuxuu ku yidhi sayidu lmursaliin intuu ilaahay soo diray buu sayid u yahay aawey dacaawida iyo kadibkaa laga sheegaya sheekha laga sheegay aawey waa kuwa kutubtiisi iyo hadalladiisii meeshaasi ku wada yaallaane inay iftiro tahay taasaa muujinaysa ta kale hadalka uu ka qaatay fahamkiisa weeyaane hadalku haba yaraatee kuma tusayo dhacnin nabiga la durayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadalkii carabigee la akhriyey kama muuqanin laakiin hadalka soomaaliga wadaadku isagu jeebkiisa kala yimid buu dacniga iyo duriddu ku jirtaa taana waa mid isagu uu la yimid wey macana ayib midda kaleeto waxaan u gudbayaa inta kale sheekh maxamed baa ka hadlay waxaan u noqonayaa masaladii qabriga masalada qabriga anagu maana odhan kutubka kitaabka ibnuqayim baa kitaab nasaaro ah fatxulmajiidka kitaabu nasaaro ah laakiin waxaan idhi nasaaradu waxay qabaan kutubtoodana ku qoran nebi ciise inuu dhintay lana aasay hadda dhow bayna ka cafiyeen dhiiggiisii yahuud ka cafiyeen soo lama socotaan nasaaradu mar dhow bay ka cafiyeen dhiiggii nebi ciise yahuud ka cafiyeen oo arrin taarikhiyo la yaqaano wey in la dilay bay qabaan lana aasay qabrigiisana way tagaano way caabudaan taana way midda kitaabta culimmadu ay ka digayso oy leeyihiin qubuurta la caabudaye kale lama tahaen bannaanayn macna ee ma qabaan inuu nebi ciise dhintay oo la aasay iyagu ma qabaan macna taas waa saas wey maana waa qabri la sheegtay macnaa qabri beena midda kaleeto axaadiista la daciifinayo maadaysaan baa la leeyahay ololayaal diintani waxay heerkan kusoo gaadhay oy kaga gedisan tahay labadii diinoode ka horreeyey oo isbedel ku dhacayoo wax laga bedelay waxay kaga gedisan tahay sidii ilaahay usoo dejiyey baaqi ku tahay ma taqaanaan maxaa ilaaliyey diintan diintan waxaa lagu ilaaliyey sanad culimaa ilaalisay nin hal xaba kusoo biirin kara ma jiro nin ziyaado keeni kara ma jiro nin wax ka dhimi karana ma jiro waardi baa saaran oo culimaa waardiyeynaysa xadiis beena ninkii sheega waa beentaabaa la dhihi xadii daciifa ninkii keena waa daciif baa la dhihi saxiix bukhaari iyo muslim iyo xadiidta saxiixa ku taalla taa hala xujays laakiin daciif baan keennay nala ogolaada weligaanaana la ogolaanay meeshay ku yimaadaanna waan la dagaalamaynaa leanna ahlulxadiid maxaa lagu yahay ahlulxadiid oo in xadiista laga saara maha wixii aan nabiga lagu been abuurtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh weliba waxaan hadda dib ugu noqonaya axaadiis fara badan oo intii la doodayay ku soo aroortay hadalka oo aanaan taabanin na dhaaftay waxaa ka mid a xadiidkii akhwafu maa akhaafu calaa ummatii rajulun yaqra'u alqur'aana wayadachu fii kayri mawducihi oo sheekh cabdilkariim uu keenay waa daciif bal waa mawduuc waxba kama jiro sheekh cabdulaahi waxaa ka mid a xadiidkii fii aakhiri zamaai khudabaaun sarsaaruun oo aniga layla jeeday yani fasaaxa wax lagu khaldayaa baa lagu leeyay maxaa fasaxa wax loogu khaldiya xaq baa la caddaynayay wax jira ma aha xadiidna ma aha nebiga ka sugan sal lla alay waslam fii aakhiri zamaani khudabaaun sarsaaruuna xadiid ma aha waxaa ka mid a ah xadiid isagana siduu ahaa laga khalday oo ah alciyu walxayaau min aliimaan walbadaau walfasaxatu yani alciyu walxayaau min aliimaan walbadaau walfasaxatu min annifaaq xadiidku waxa weye walbadaau walbayaanu min annifaaq ee fasaaxadu kuma jirto booskeeda bayaan baa ku jira saasuu saxiixu ku yahay sidaad ku sheegtay waxba kama jiro waa kasii soconaya axaadiista aad sheegteen eed weligiin tirinayseen waxba ka jiro waxaa ka mid ah xadiidkii idanfalata daabatu axadikum hadday daabadi idinka luto istiqaasadii ku soo arooray oo dhahdeen waa saxiixo tirmidi iyo waxbaa wari tirmidi ma warin xadiidkiisa xadiidkaas sunankii tirmidi waa yaala kuma soo aroorin saddex jid buu ku yimid xadiidku saddex xadiid wey hal xadiid baa waxaa taxsiiniyey ibni xajar iyo sakhaawi waana xadiidka malaa'igta ka dhigaya sanadkay taxsiiniyeen waana xadiidka sheegaya dadkaasi inay malaa'ig yihiin laakiin labada xadiidka kaletaba waa daciif waxaa ka mid a ah xadiidka tabarani fi lkabiir abu yacla fi musnadi ibnu sunni fi camal ilyawm walayla yani waxa way cabdillahi ibn mascuud laga warinaya laba cillaa ku jirta waana la sheegay macruuf ibnu xasaan asamarqandi waa majhuul abu xaatim baa saa yidhi culimada xadiidka ibn cadi ibn xajarna waa munkarulxadiid bay dheheen waxaa ku jira inqiaac bayna abi burda wa ibn mascuud ibnu burda kamuusan maqlin cabdullahi ibn mascuud inqiaac baa ku jira hayami busiri manaawi kulligood way daciifiyeen xadiidka labaad oo isagana ibn abi shayba u wariyey oo kaa isagana la macnaa icdaal baa ku jira iyo tadliiska moxamed ibnu isxaaq isaguna waa daciif xadiidka kaleeta isagana dariiqa kula yimid dawraani uu wariyey min xadiidi cutbat ibni qaswaan saddex ilaa isagana ku jirto daciifu ku yahy cabdiraxmaan ibnu shariik waa daciif shariik bn cabdullahi alqaadi fiihi dacfun inqiaac baa ku jiro cutbat ibna khaswaan zayd ibni caliyin xadiidka muusan ka maqlin nuurudiin alhaytami baa sidaa odhanayay xadiidku marka waa xadiidan sugnayn waxaa lagu celiya waa saxiix xadiidka sugan ee malaa'igta sheegaya waa xadiidka yani waxa weeyaan ina lilahi malaa'ikatan fi lardi siwa xadiidkaasay culimmada qaarkood sanadkiisa taxsiiniyeen qaarna ay daciifiyeen marka yani weliganna daciif waa la dagaalamayna insha allah <laughs> halas anagoo isku dayayna maadaama ay xalqada maanta ay tahay midda u dambayso Eh, markii duhurka aan tukanoon kusoo noqonno oo mawaadicda aan yaro kordhina waxaan isku afgarannay guddigii oo ay ka socdeen laba laba sheekh oo labada dhinacay iyo aniga in aan horta masalooyin waxba su-aalaha aan laisweydinay middan iyada hadde oo aan ka gudubno waxa weeyaan maadaama wix la isku qabsaday iyo meesha iyo tafaasiirta iyo wax kasta iyo daliilka o dhan baa had maqasheen dhallinyaroy waa inaad ibxaas idinka samaysaan aada iyo aad marka annaga foundationka gundigihii baan rabnaa hadda in maaragtay masale kasta ay noo ay dhidabaha horta aan acsanno oon fahmno xagg iyo xagga marka aan anaga sii wadana tacliimtaanadii maya su-aashii ismail ismail xasan iyo sheekh cabdilcaziz la hadal maya waxbaa iska bedelay eh, sheekh cabdilcaziz la hadal horta isweydi isweydi <laughs> eh, iyagana sheekh macawiya ka socday sheekh macawiya yanka marka masaladii kale ayaan hadda u gudbaynaa oo kusoo xigtay midda iyada eh oo ahayd atalafud biniya attalafud binniya wakhtigana waxbaa iska bedelay wakhtigana waxaan ku go'aansannay markii wakhtiga aan soo yarayno waxaan fahamnay in qolo kasta ay si fiican ay dooda qayb oga qaadanayso oo maarata si cilmiyaysan dadka wax uga sheegaysa laakiin markuu wakhtiga dheeraado waayo wakhtiga nin kasta uu og yahay inuu wakhti haysto oo intii ay afkaartooda dhammaadaan ay markaa maaragtay waxyaabo kale laisku dhex qalqaldayo marka wakhtiga waan soo gaabinay hadda waa nusaac iyo nusaac iyo cashara daqaa'iq iyo cashara daqaa'iq labadiina dhinacna waxaa ka doodina maxaa ninka idinka wakiilka naga ahaa ayaan ku heshiinay midda marka haddii aad wax ka qabtaan idinku hoos kula wada hadla marka mas'alada soo xigta waxaa weeyaan atalafud biniya waxaana bilaabayaa wadaadahan baa bilaabaya ahlan wasahlan oge qalinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم walaalayaal in sha allah waxaan ka hadli doonaa mas'alada oo atalafud biniya fi salaati wagayriha wixii oo niyada lagu dhawaaqo oo salaada markii la gelayo la yidhaahdo usallii farad kada la yidhaahdo maxay tahay xukunkeeda xagga shareecada islaamka masaladana waxaan u malayn xagga anaga ka soo fushay saas darteed waxaa laazim noqotay anaga inaan bilowno marka intaan horta xukunka aan u gelin waxaan rabaa inaan tacriifiyo eh, niyada waxa la yidhaahdo culummada waxay leeyihin niyada waxaa la yidhahdaa alqasdu qasad baa la yidhaahdaa iyo casiimatu lqalbi qalbiga oo maaragtay wax lagu xiro ayaa waxaa la yidhaahdaa niyada saasuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah iyo raaficiba saasay leeyihiin eh, baydaawi wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa anniyatu cibaaratun can inbicaati alqalbi qalbiga oo baxo naxwu maa yaraahu muwaafiqan liqaradin wixii uu u baxo wixii uu arkayo maaragtay inuu waafaqsan yahay qarad oo min jalbi nafci nafci soo jiidistiisa aw dafci durin dur reebidiisa xaalan aw ma'aalan waasharcu sharcigina khasasahu wuxuu ku khaas yeelay biliiraadati almutawajiha iraadaduu ku khaas yeelay sharciga oo maaragtay u joodsanaysa naxwa alficli ficilka xaggiisa liibtiqaa'i rida allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay ridihiisa dalab la dalbayo iyo wamtihaali xukmihi ilaahay xukunkiisa oo maaragtay laimtihaalayo wuxuu yidhi asagana ibnulqayim raximah ullah niyada waxaa la yidhahdaa qasad iyo casmi shay la casmiyo maxalkeedana waxaa weeyaan qalbiga wax tacalluqoo ay ku leedahay xagga carabkana ma jirto aslan wax carabka ay ku leedahay ma jirto marka markaan intaa aan ka gudubno oo intaa ay tahay tacriifka niyada waxaa meesha soo gelayaa wax la yidhaahdo macnaha arrintaa hadda aan sheegnay oo tacriifka ah waxay waafaqsan tahay axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan baa ku aroortay niyada aad iyo aad u fara badan aayado badan oo qur-aan baa ku arooreen qur-aanka haddii aan qabanno ilaahi subxaanahu wa wuxuu leeya wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wayuqiimu asalaata wayuutu zakaata wadalika diinu lqayima yacni aayaddaa waxay tusaysaa camalka inuu laazim u yahay maaragtay niyo wamaa umiruu ila liyacbudu llah mukhlisiina lahu diina xunafaa مخلصين له الدين حنفاء كذلك حديث عمر في صحيح البخاري حديث عمر بن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري هو بخاري وكوريي مارتي في أول صحيح وكوريي حديث كهرية أو صحيح وكوريي وبخاري رحمه الله مركا وحلي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال أعماشي وحيكون الصحيصة بالنيات imaam albuhaari xadiidkan wuxuu ka wariyey sheekhiisi xumaydi ah buu ka wariyey raximahullah oo maki ah xumaydina wuxuu ka wariyey sufyaan ibnu cuyayn uu ka wariyey sufyaanna wuxuu ka wariyey ninka yaxya ibnu saciid yaxyana wuxuu ka wariyey maxamed ibraahim ataymi isagana calqam ka wariyey can cumar ibn khadaab radi allahu canhu ikhwaanay meeshan waxaan rabaa maartay waxyar inaan baraarujiyo waxyaalo badan oo fannigan ku saabsan mustalaxa ah, ayaan rabaa maartay xoogaa bal inaan maartay meeshan intaan ka faa'iidaysto aan ishaaro horta midda ugu hore imaam albukhaari raximahullah xadiidkan wuxuu ku wariyey lix meel buu ku wariyey fii saxiixihi lix meel buu ku wariyey waxaan culumta la yidhahdo leedafuul kuma soconayso culumta waxaa la rabaa inay maaragtay si fiican rusuuq baa la rabaa inay si fiican maaratay loo loogu raasikho waxyaalo badan baa jira runtii dadka ka qasan oo ani hadda intaan dhegaysanayay maarata munaadarooyinka yaa ii soo baxay midda ugu hore waxaa weeyaan rawaahu lbukhaari dad waxay ku leeyihin rawahu lbukhaari baa wariyey wrawah bukhaari haddii la idhaaqo waxaa weeyaa fii saxiixihi saxiixiisuu ku dhacaya bukhaari wuxuu leeyahy kutub aad u fara badan buu leeyahay oo aad iyo aad u fara badan kutubtaasoo dhanna ma una iltizaamin imaam albukhaari raximahullah sixa ma una iltizaamin wuxuu sixa iltizaamay kitaabkiisa saxiixa ah asaxiixu lmusnad min sunan rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waayaamihi kitaabka uu u bixiyey ee musnadka uu ku magacaabay ayaa bukhaari haddii la yidhaha rawaahu lbukhaari keli hadii la yidhaha kaasuu ku dhacayo kitaab kale kuma dhacayo laakiin waxaad arkaysaa tadliiska sababtiisa dadka markaysa intay tadliisiyaan yaa ayagoo matalan xadiid ka soo arooriyaan maaragtay bukhaari fii taariikhihi bukhaari fii adab almufrad bukhaari fii kutubihi lukhra yaa wuxuu ku leeyahy rawahu bukhaari ruuxa aan garanayn marka wuxuu moodayaa xadiidkiinan bukhaari haddii la yidhaha waa saxiix khalas wuu iska tig buu iska gashanayaa wa hada tadliis arrinta arrin sax ma aha midda kale marka bukhaari wuxuu leeyahay maarata saasuu maaratay axaadiistiisa يعني حديث البخاري وري رحمه الله saxiixuu ka wariyay sanadkiisana waan idiin sheegay midda kale waxaa weeyaan xadiidka ikhwaani qaybtiisa bukhaari xadiistiisa waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood qaybta u hore waxaa weeyaan waa qaybta oo musnadka oo saxiixa oo hadalka ma jiro waa musnad kulligeed waxaa weye sanad buu ku warinayaa qaybta kalena waxaa weeye mucallaqa mucallaqa laba kala baxaya mucallaq oo maaragtay bisiiqati aljasmi ah iyo mucallaq oo bisiiqati tamriid ah way ka hadleen ninka rabo inuu aad uga dhirgana wuxuu noqonaya kitaabkii alxaafid ibn xajar alasqalaani raximah اllah takliiq tacliiq kitaabkaasuu ibn xajar ku absaday ma yataxalaqu bihadihi اlmas'ala inaan kusii dheeraadana ma rabo midda kale dadka waxaa ka qasan maartay hada xadiidu saxiixu lisnaad baa lagu leeyahay haddii la yidhaha xadiidka waa saxiixu lisnaad ma saxiix baa macnihiisa arrintaa arrin sax ma aha xadiidka saxiixu lisnaad iyo waa saxiix waa laba kale shay oo baaq oo shuqul isku lahayn xadiidka qad yasixu sanadu sanadkiina asaxaa la arkaa laakiin xadiidka uunan asixin masalada ninka rabo inuu si fiican u ugu dego ha uga ha u noqdo annukat calaa kitaab ibni salaax libni xajar alasqalaani raximahullah yaa aada uga hadlay kadalika maalan waxaa weeyaan yani waxyaalaha kale ee runtii in la fahmo la doonayo yani saxaxahu alxaakim xaakimka sixiisa muxuu yahay cinda alculamaa muxuu yahay ayadana in la fahmaa la doonayaa saxiixu eh, tasixu alxaakim muxuu yahay xaakim xadiis hadduu saxiixo ma khalas ba ma sidii bukhaari ba la bal waxaa jira axaadiis mawduuc ah oo uu saxiixay xaakim uu saxiixay baa jira fii kitaabihi lmustadrak cala saxiixayn miaal baan idin siinayaa waa xadiidkii jaabir ibni cabdilaahi radi allahu canhu yaa jaabir atadri min ayna khuliqta meesha laga abuuray ma garanaysaa markaasaa wuxuu yidhi khuliqta min nuuri nabiyika nabigaada nuurkiisa laga abuuray marka xadiidkaas markuu soo ororiyey baa wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi shaykhayn marka dahabi baa ka daba tego wuxuu yidhi lah walaa karaama hadalkaa hadal jira maaha buu yidhi bal fiihi cabdiraxmaan ibni zayd baa ku jiraa wahuwa dac waana wadac cabdiraxmaan ibni zayd baa ku jiraa marka waxaa la doonayaa in la fahmo istilaaxa culammada iyo waxa ay ka hadlaysa in la fahmaa la doonayaa midda kale calaa shardi shaykhayn markii la leeyahy ikhwani maxay tahay calaa shardi shaykhayn sida xaakim oo kale waxay u qaateen inuu yahay ayu rajul oo bukhaari mase muslim uu ka wariyo haddii xadiiska laga wariyo inuu calaa shardi shaykhayn yahay arrintaana waxaa weeyaan arrin oo iyadana u baahan in la fahmo saasna ma hadda ma inaan maarata isku sii dheeraado ma rabo runtii waktiga iga lumaya ah المهم waxaa weeye cilmigan waa cilmi aad iyo aad muhim u ah cilmigan la yihahdo cilmi اlxadiid cilmi maalin iyo laba lagu gaarina ma aha waa sidii bukhaari uu yidhi raximahullah laa yunaalu cilmu biraxati اljasad waxaa la doonaya ina marat waqti dheer cilmu maaha sidii naxwo kale naxwada waan ku akrisan jirnay marat muddo yar baan ku akrisan jirnay ma aha waa cilmi u baahan inay waqti dheer lagu bixiyo oo aad iyo aad maaragtay loogu loo loo siiyo marka markaasuu ruuxa gaaraya marka niyada inay tahay maaragtay Eh, salaada iftitaaxeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayey xadiidkii musiiu salaadka haddaan usoo noqdo mawduuca dandiba usoo noqdo oo musalaxa ka soo noqdo nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa qumta ila asalaati waad garanaysaan xadiidka musiiu salaad kulligiin waad garanaysaan waa ninkii nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam nabiga masjidka jooga wuu salaamay markaasuu haddana maaragtay wuu eh, nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalam markuu salaanta ka radiyey fasalli fa lam tusalli markaasaa markii dambe wuxuu yidhi yaa rasuula allah si wax intan ka badan ma hagaajin karee waxaan doonayaa maaragtay inaad ii sheegto callimnii inaad ibarto markaasaa nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa qumta ila salaati salaada haddaad u qumto fastaqbil ilqiblata qiblada qaabil wa kabir markaa kibaaro allahu akbar dheh salaada markaad u qunto fii bacdi riwaayaat waxaa weeyaan faasbiq ilwuduu'a weysada hagaaji markaas iyada eh, qiblada qaabil marka allahu akbar dheh wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha waxaad arkaysaa inaan la dhihin maaragtay usallii farda duhri arbaca rakacaatin مقتديا مستقبل القبلة مقتديا على على هذا الشيخ اليماني صاحب العمامة العمامة الخضراء وحاس ماشي كما جرتو نبي وحير عليه الصلاة والسلام وحاض هذا قبلة قابل فكبر كباره وحيري وحكى رسول حديث علي بن أبي طالب أوري أسجنا أوري حديث محوري بخاري مسلم سات قرن إنسان حديث كله أوري أبو أحمد يا أبو داود يا ترمذي يا بيهقي ولقوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam miftaaxu salaati adduhuur salaada miftaaxeeda waxaa weeyaan duhuur weeyaan wa taxriimuhaa taxriimkeedana lagu gelayana waxaa weeyaan atakbiir wa taxliiluhaana waxaa weeye ma lagaga baxayo atasliim baa lagaga baxaya nabiga calayhi salaatu wasalaam tan kale salaadda markii la tacriifinaya maxaa la yidhahdaa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtamatun bitasliim yaa la yidhahdaa marka salaada waxaa lagu gelayaa allahu akbar baa lagu gelayaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxayaa waxaan marka la keenay ee balaayada ah ee usallii farda kada kada wakada ilaa aakhirihaa waxaa weeyaan wax nabiga ka sugnaaday ma aha calayhi salaatu wasalaam meelna uu kaga sugnaaday nabiga ma jirto midda kale waxaa jira maaragtay dad baa waxay soo naqliyeen imaam shaafici bay ka soo naqliyeen maaragtay inay maarata usalli in la yidhahdo inay waajib tahay qiyaasan cala alxaj waanu imaan doonaa masalada xajku insha allah marka naqliga asaga waa naqli khada haddaad rabtana waxaad ka fiirinaysaa maaragtay majmuuca sharxu lmuhadab juska saddexaad laba boqol iyo toddobaatan iyo toddobo wuxuu leeyahay nas kalaam nawowi raximahullah carab kaga dhawaaqin way gudaysaa wabihi qadaca aljumhuur jumhuurta saasay qadciyeen oy gooyeen wa fiihi alwajhi aladi dakarahu lmusanif musanifka wejgu uu sheegay baa ku jira wadakarahu hayruhu ayna sheegeen wa qaala saaxibu alxaawi wuxuu yidhi wa qowlu abi cabdillahi zubayri weeyaan innahu laa yujzi'u ma gudayo xataa yajmaca bayna niyati alqalbi waaltalafudi bilisaan ilaa uu jamciyo carabka uu kaga dhawaaqo iyo qalbiga ilaa uu jamciyo maartay wax ka asaxaya ma jiro saasuu leeyahay لأن الشhaafiعiya raximah الlah imaam الshaafiعي raximah الlah qaala wuxuu yidhi fi اlxaji إidaa nawaa hadduu niyoodo xajan aw cumratan أجزaca wuu gudayaa wain lam yatalafad yuuna ku dhawaaqine walaysa kasalaati salaadii oo kale ma aha laa tasixu ilaa biالnudqi in lagu dhawaaqo moogi ma asaxayso wuxuu leeyahay markaa nawaawi qaala asxaabuna waxay dhaheen alida hada qaa'il ninkan qaa'ilka wuu gafay walaysa muraadu shaaficiyi shaafici muraadkiisa ma ahaanin binudqi fi salaati haadaa ma ahaanin bal muraadu waxaa weyaan atakbiiru takbiirta weeyaan allahu akbarta in lagu dhawaaqo waxaa yidha ruuxa dunyada ka niyoodo qalbiga takbiirta hadduu ka niyoodo oonu ku dhawaaqin salaaddiisa inayn asaxayna waa laisku waafaqsan yahay imaamu shaaficina raximahullah arrintu ka hadlayo waa arrintaas iyada weeyaan marka marka arrintan ayada ee eh, eh, maaragtay usalli fara badan waxyaalaha waxaa ka ratimeen mashaakila ah, siday culimmada sheegayso wuxuu leeyahy ibnulqayim waxaa ka ratimay arrintan mafaasid aad iyo aad u fara badan oo shaydaanka u noqotay maaragtay meel uu ku tiirsado ehlwaswaaska yaa waddo kala baxeen marka wuxuu leeyahay eh, saasuu leeyahay ibnulqayim raximahullah ibnu qudaamana wuxuu leeyahay wa rubamaa shaqalahu biwaswaasihi waxaa la arkaa inuu ku shuqliyo waswaaskiisa shaqalahu waswaasuhu waswaaskiisa inuu shuqliyaa la arkaa xataa tafuutuhu ljamaca ilaa jamaacadii bay ka tagto warubama faatahu lwaqt waktiga inuu ka tagaa la arkaa wayushqilhu uu shuqliyo waktigii inuu ka tagaa la arkaa yuwaswisuhu uu waswaasinayo fi niyati xataa tafuutuhu takbiirat lula ilaa ay ka tagto warubama fawata calayhi rakcata alula ragcadii hore inuu ka tagsiyaa la arkaa o aara ragcatana o aara wa man yaxlifu waxaa ka mid a mid dhaaranayo annahu laa yaziidu calaa haada inuuna ka siyaadinayn markan uu allahu akbar dhihi doono wuu dhaaranayaa markuu markasta usalli su ulahaa usalli ulahaa usalli ulahaa ay ragcaddii hore dhaafto oo salaaddii odhan dhaafto oo qoraxdii soo baxdo ayuu dhaaranaya wuxuu leeyahy wallaahi inaan markan ka siyaadinaynin markiina haddana wuu ka siyaadinayaa ibnuqayim meeshan wuxuu soo naqliyey xikaaya cajiib ah oo aad loola yaabo wuxuu leeyahay waxaa ii sheegay ruuxaan ku kalsoonahay nin oo waswaas ku dhacay markaasaa dhowr goor markuu arrintii maaragtay ku noqnoqday oo musalliintii maaragtay uu dhibay yaa ku dhaartay ku dhaartay wuxuu yidhi zawjadayda way iga furan tahay haddii mar dambeba maaragtay aan markan aan xidhan waayo zawjadayda waa mudallaqa buu yidhi markaasuu markiina kasii kordhiyey marka shaydaankii kamuuna tegin markiibuu ka kala geeyey markaa ninki waxaa asiibay buu leeyahay aad iyo aad u fara badan iyo shida asiibtay markaas ayuu maaragtay ninkii labadoodii waa la kala geeyey waxaa yeelay naagti way furantay ilaa naagti nin kale ay guursatay oo maaragtay ay wiil u dhashay bacda daalika haddana yaa waxaa weeyaan labadoodii baa kala tageen ilaa markii dambe kusoo noqday sidaas leeyahy raximahullah arrintaasoo dhanna waxaa keenaya mukhaalafatu shareecada oo la khilaafo ayaa keenaysa oo maaragtay loo gudbo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacala ummadda aanu ku waajibinin uu sunnana ka dhigin runtii waxaa weeye masaa'il ulfiqiya waan ka hadli doonaa oo waynoo soo socdaan masaa'il ulfiqiya oo aan dhihi doono insha allah wixii ilahay unaga waafaji aan kaga hadli doono masaladan way ka duwan tahay masaladan masaladan waxaa weeyaan waa bidcatun fi diin masale fiqi oo laisku khilaafsan yahe ma aha waxaa weeyaan bidcatun fi diin diinta oo bidca lagu soo kordhiyey weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa maa anzala allahu biha min suldaan ilaahay wax suldaan uu u keenayna haba yaraatee aanan jirin weeyaan marka waxaan maaragtay muslimiinta ugu naseexaynayaa kollaba waxaa weeye axaadiis soo aroortay waad maqlayseen oo maaragtay ku aroortay niyada sida loo salaada loo xidhanayo iyo waxyaalihii maratay tacriifkeeda waan ka hadalnay keliya waxaa masalada kale u baahan waxyaala maratay niyada lagu dhawaaqaya ma jira mase ma jiro yani niyada kulli ma baa laga niyoonayaa mase waxyaalo lagu dhawaaqo dhawaaqeeda soo arooray baa jira waxyaalo waxaa jira soo arooray dhawaaqeeda ayadana waxaa weeyaan waxaa lagu qaydayaa siday u aroortay waxaa ka mid a ah xajka ruuxa markuu xajinaya wuxuu dhahayaa allahuma labayka xajan yunyoonaya wuxuu leeyahay allahuma labayka xajan ilahay maarata xaj baan yaan ku yaan yaan ku ajiyey buu odhanaya mase wuxuu odhanaya allahuma labayka cumra way soo arooreen nabiga ka soo arooreen calayhi salaatu wasalaam laakiin taas macnaheeda ma aha inaan dhahayno allahuma labayka xajan hadday soo aroortay allahuma labayka cumra hadday soo aroortay waxaan yeelaynaa maaragtay kadalika usalli farda kadaa baan dhahaynaa maaragtay nawaytu sawma qadib baan dhahaynaa waxaas waxa weeyaan wax sax ma aha mafaasidda ka ratibantay waxaa ka mid ah runtii tacdiilu maaragtay alfaraa'id faraa'ish in la cadilaba oo maxay midaas dadka caamada ah waxay moodayaan haddaan loo afxirin oo nawaytu sawma haddaan la dhihin oon loo afxirin oo nin sheekhu yaqaan u afxirin inuu soonkiisi un ansaxayninbo barkood waxaa la arkaa inay soon ka tagaan waxaa yeelay soonkiisi maba xirno marka uu iskaga tago soonkii oo arrinta ayada maratay dhibaato ay u keento marka insha allahu tacaala wixii kale oo mulaaxadaadna dib baan kaga kordhinaynaa intaasaan kusoo gaabinaya waxaan ku wareejinaya walaalahay kale aan ku wareejinayaa sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam bismi illaahi raxmaan raxiim kolley sha mucaawiya dhammeeyey laakiin waxaan rabnaa inaan caddayno niyada in lagu hadlo marka salaada la tukanayo waa bidca fi ddiin arrintaa waxaa caddeeyey alimaam alxaafid asiyuuti fii kitaabihi alamr bialitibaac waannahyi can libtidaac wuxuu yidhi alimaam alxaafid asiyuuti wa min albidaci aydan alwaswasatu fii niyati asalaa walam yakun dalika min ficli nabiyi sal alla alay wasalam walaa asxaabu kaanuu laa yandiquuna bishayin min niyati salaati bisiwa takbiir wuxuu ihi waxaa ka mid a bidcooyinka lagu soo daray diinta waswaaska ku yimaada ruux markuu salaada xidhanayo nabi maxamed iyo saxaabadiisu maysan ahayn kuwa ku hadla waxaan ka ahayn allahu akbar waqad qaala allahu tacaala laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana wa qaala ashaaficiyu wuxuu ihi alxaafid suyuqdi shaafici wuxuu idhi alwaswasatu fii niyati salaa salaadoo lagu shakiyo usalli faraadalcasri lala kaco iyo wطahaarati marka eh, la weysanayo naweytu farad اlwuduءi iyo naweytu rafc alxadati iyo naweytu rafc اljanaabati iyo la yihahdo waxay ka timaadaa buri min jahlin bisharc ninaan sharciga aqoonin baa la yimaada aw khabalin bilcaqli ama nin caqligiisu dhaawacan yahayo maangaab aa la yimaada buuri marka aimo badan baa waxay caddeeyeen inay waxan ay tahay arrin bidca waxaa caddeeye alxaafid sudi fii kitaabi waxaa kaloo caddeeye alxaafid abu shaamata almaqdisi ashaafici fii kitaabihi albidc wاlxawaadid waxaa kaloo caddeeye ibnujawsi fii kitaabi talbiis ibliis waxaa caddeeyey alxaafid ibnu tamiyat alxaraani fi lfataawa weli wuxuu ku tilmaamo u yidhi ninka salaaddii baan tukanhayaa usallii la wuxuu lamid yahay nin cunto loo keenay matalan oo yidhi waxaan niyeysanhayaa haafkan bariiska inaan ka noolaado oon caloosha ka buuxiyo oon ka dhargo kadibna aan meesha ka kacay lama tahay marka niyadu qalbigaas gale laakiin ma aha inaasoo gu dhawaaqo taa waxaa ku tusahaya a'immatu shaaficiya waxay ku ijmaaceen iyo salafka dhammaantood iyo culamado dhan afarta madhab ninku asagoo maqrib tukanaya hadduu yidhaahdo usallii farda alcishaa'i arbaca rakacaatin mustaqbal qiblati muqtadiyan adaan lilahi tacala allahu akbar haddaan wuxuu tukanaya matala maqrib cishuu niyeystay inay salaadaa tahay salaad saxiixa bilijmac ay sheegeen haddaba maxay faa'idaysa usalli marka usalli maxay qaban ninkii wuxuu tukanaya maqrib cishuu niyeystay ama casar buu niyeystay ama duhur buu niyeystay haddaba cufaadi maxay qabatay afku ka yidhi afkii laga hadla maxay qabatay tan xataa xajka iyo cumrada ah ninka markuu xajka gudanaya ama cumrada hadduu ilaawo ama iskaga taga kas oga taga niyada oo a niyada ku qabto waa saxiix xajkiisu xajkiisu waa saxiix cumradiisuna waa saxiix waa lafdiga soo orra hadduu ka taga wey bal ka warraba marka niyaha nabi maxamed ka sugnaanin salafka aan ka sugnaanin saxaabada taabiciinta iyo a'immada aan ka sugnaanin waxaa kaloo caddeeya inay bidcata abilcizi alxanafi fii kitaab alitibac buu ku caddeeyey marka culamada kale u banaynaya waxaa idiin sheegaya waxaasoo dhan inay yihiin min talbisaati ibliis oy bidaca fi ddiin tahay oy culamada caddeeyeen imaam shaaficina ka sugnay waxaan laakiin u kordhinaya wadaadahaas tajdiida subki fi abaqaat qowl buu soo raray aan nawigu soo rarin oo imaam shaafici uu ka sughayaa marka kaa ina iskaga dhagaan suurtagal wey lakiin annaga waxaa noo yaalla sunnadaa noo taallay iyo salafkii madhabka ay meeshay mareen iyo a'immada afarta ijmaacoodii adaa billahi tawfiiq rasuulah alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah eh, mawduuca ka bixi maa in sha allah eh, mawduuca niyada horta waxaan ugu filan eh, xadiidkii saxiixa la sheegay iyo tacriifka oo salaada maxay tahay oo kutubaha fiqhi ku tacriifinhayaan maa hiya salaa salaada maxay tahay aqwaalun wa afcaalun waa ficilyaal iyo qoolyaal muftataxatun biاtakbiir allaahu akbar lagu galahay lagu furfurinahay wamuktatamatun bitasliim oo haddana lagu khatimahay assalaamu calaykum taas waxaa qorahay kutubaha fiqh aan wada naqaano keeda yar iyo keeda weyn ayaa qoraysaa horta sida sida haddaan ka bahno <clears throat> horta qofka muslimka ah inuu ku filnaadaan wahyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiis iyo taabiciintii dadkii wanaagsanaa wahyi ku filnaaday inuu ku filnaado qofka muslimka horta sidaas ayaa wanaagsan hadduu qofka ka tallaabsado dhibkii hadda kutubaha sheegayaan wax aan dhaheen aan ku arkayn waaye dhibka oo ka dhalanahay mar haddii qofka sunnada u khilaafo oo dhinac maro dhibaatooyin la koobi karin ayaa qofka qabsanaysa maxaa ka mid a waan hadda la sheegahay qof salaada dhaaftay oo isagoo taagan nawayt usalli nawayt usalli allahu akbar waa furaya waayan qofkii waa taagan yahay afar rakacdooda dhaaftay intay ka dhacaysa arrintaa waa jirta maxaa keenay bidcadaasaa keentay waa dararun albidca waxaa kale meesha inaan ku sheegay aan jeclahay dadka eh, luqada carabiga aan garanayna maalan bal eh, dhidhansadaa kelimadaan waxaan tukanayaa waxaan niyeystay inaan tukado dohor waa afar rakcadood qabladaan u imaamaan ku dayanayaa lilaahiyaan u tukanayaa bal warkaan ayan marka hadal hadalkaan hadal maaragtay qof aqgolaanaya ma lah haddii maalan adag dadka zake waa bixiyaan maalan zakadii waa qaadaysa qofkii mustaxiq siinaysa dhawaytu an uzakii maali lihaadihi sana walaysat qabaad zakada ha loo keeno marka haddii oo salaada oo arintaas loo keenahay marka arinta oo salaada oo nawaytu waa darar muslimiinta dhibaatooyinay u keentay dad fara badanaas diintooda ka fasaadisay oo dad badanaa salaadooda ka fasaadisay muslimiinta inay ku gaabsadaan camalka qalbiga ah maxaa yeelay horta sideedaba waa inaan fahamna niyada ma camalu lisaan mase camalulqalbi waaye niyada waa camalulqalbi waaye niya camalulqalb walaysat camalullisaan ma aha niyada wax arabka laga dhaho ma aha niyada waa camalulqalbi biitifaaqi alculamaa culamada dhan sidaas isku waafaqsan yihiin ma aha arrinta oo meesha intaan garanahay intaan garanahay qof oo culummada muslimiinta ah yidhi oo culammadii waaweynada ah in oo carabka lagu kaalmeeyo ayaa mustaxab ah wax daliil ah aan ogahaysan kolay intii cilmiga gaaray intaasaa ka jirta imaam nawowi raximah llahu tacaala oo arrimahaas oo kale qoray mustaxab ah waxaa la jeclaaday mustaxab carabi saasa la yihahda waxaa la jeclaaday in qofku uu ku kaalmeeyo niyada carabku ku kaalmeeyo sidaas marka wax daliila looma hayo sheega hadii daliil loo haynin kitaab loo haynin sunna hadii loo haynin camal saxaaba hadii loo haynin wax nabiga calayi salatu wasalaam laga soo gaara hadday ahayn ummadda dhibaatooyin un bay u keenaysaan faa'ido uma keenayso wabillahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan intaa ku darayaa nabiga sal lla alay wasalam wuxuu yidhi miftaaxu salaati aلطuhuur wa taxriimuha الtakbiir wa taxliiluha الtasliim salaada furaheedu waa in loo soo dhahaaro qaato waxaan dhihi lahaa ha salaad miftaaxu الصalaati الطuhuur salaada yani furaheedu waa in loo soo dhahaaro qaato oo ruux soo weyse qaato salaada waxay xaaraam kaaga noqotaa wixii iyada ka baxsanaa oo hadal ama ficil ah wuxuu xaaraam kaaga noqdaa markaad tidhaahdo allaahu akbar takbiirta wuxuu haddana wixii ay kaa xaaraamaysay kuugu xalaaloobaa markaad tidhaahdo assalaamu calaykum waa xadiidka nabiga sal lay slam hal xadiid oo lama hayo intaasuu nebigu saxaabada barayey salaada barayey soo rasuulkeennu ma odhanin salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saad u aragteen anoo u tukanaya wuxuu ka tegayna waa ka tegaynaa wixii uu ku dhawaaqay waa ku dhawaaqaynaa meeshuu kor u qaaday kor baan u qaadaynaa meeshuu hoos udhigay hoos baan udhigaynaa saan u tukaday u tukadu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh haddii la waayo nebigoo saxaabada baray sal lla lay wasalam ku dhawaaqa ama isagoo ku dhawaaqay haddii la waayo culimmadii waaweynaaydee salafkana laga waayo haddee wadaad ka dambeeyey in laynoo soo raro warkiisa waa bidcawaynu u naqaanaa bidcale wuxuna waa cibaado cibaadana bidca ma gasho cibaada qiyaas ma galo biitifaaqi alculamaa cibaadada qiyaas ma galo nuquusheedan soo guurin doona insha allahu tacala wuxuu leeyahay ibnu rajab ilxambali kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam safxada labaatanaad wuxuu leeyahy laa naclamu fii hadihi almasaa'ili naqlan khaasan can asalafi walaa cani ala'ima masalada nudqiga niyada lagu hadlo salafkii hal nin oo laga soo guuriyey aimadii weynaa ma garanayn uu leeyahay waa hadalkii suyuudhi buu waafaqsan yahay la sheegayay waxaan u laabtay waxaa mar walba lagu celcelinaya waxaanu nahay ashcariyo qaadiriyo shaaficiyo